الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم inahum unaasun yatadaharuun allah subxaanahu watacaala waxaa ilaahay uu ku caddeeyey aayaddan jawaabta ay siiyeen markii nebiyullaahi luud uu ka reebay xumaanta ay samayn jireen macnaha waxay u arkayaan ficilkoodan xun inuu dhibsanayo waxay doonayaan markaa inay fogeeyaan allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala famaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmihi nuud qoomkiisa jawaabtoodii wax kale may ahaanin oo may noqonin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane ay ilaa qawluhum marka jawaaba waa qabarkii jaanada oo muqadama weeye famaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmihi luud damiirkaasaa luud noqonaya qoomkiisa jawaabtoodu wax kale may ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane wax kaleba may odhan waxay yidhaahdeen akhrijuu ka saara aala luudin luud iyo aalkiisa waxaad ka saartaan min qaryatikum magaaladiina ka saara min qaryatikum magaaladiina ka saara waayo innahum ayagu unaasun dad weeye yatadaharun isdahiraya oo iska dahiraya ficilkan aad samaynaysaan oo ficilkiinna u arkaya shay xun bay yidhaahdeen fa anjaynaa waanu badbaadinay hu luud iyo ahlahu ehelkiisiiba waanu badbaadinay ilan meesha gurigan oo keliya ayuunbaa muslimba ka ahaa ma og tahay allah wuxuu leeyahy iyo ahlahu waanu badbaadinay ila mra'atah haweenaydiisii mooyaane haweenaydiisii mooyaane waanu badbaadinay qadarnaa waxaanu qadaray haa haweenaydaasi annahaa min algaabiriin kuwa hadhaya ee cadaabka ku baaqayga ahaanaya inay ahaato qadarnaa waxaanu qadaray macnaha qadarnaa haa ayada waxaanu u qadaray min algaabiriin ay min albaaqina fi lhalaag halaaga kuwa ku baaqiga noqonaya ee halaagsamaya inay noqoto ayaanu u qadaray baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala wa ambarnaa waxaanu ku shubnay calayhim korkooda madaraa roob baanu ku shubnay macnaha dhagxaantii ilaahay la dhacay ee samada uu kaga keenay ayaa wuxuu ilaahay kala mid dhigay sida roob samada ka yimi oo kale madaraa roob baanu ku shubnay baa ilaahay dhagxaan ah fasaa'a waxaa ugu xumaaday dheh fasaaa waxa ugu xun amba ugu xumaaday nadaru lmundariin kuwa loo digay roobkooda waxa ugu xumaaday madaruhum oo almakhsuusu bijan ayaa maxduuf fasaaa waxa ugu xumaaday nadaru lmundariin kuwa loo digay oo macnaha dee digitii qaadan waaye ila ummado loo digay oo qaatay baa jira almundariin inta loo digay ayay haddana digiddii qaadan waayeene kuwa saaa waxaa ugu xumaaday madarulmundariina kuwa loo digay roobkooda waxaa ugu xumaaday madaruhum kuwa roobkoodii ayaa ugu xun baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala il waxaad tidhaahdaa nebiyow alxamdu ammaan lilaahi ilaahay baa ammaan iskale subxaanahu watacaala wasalaamun salaami calaa cibaadihi addoommada alle korkooda ha ahaato alladiina addoommadaasoo istafaa uu doortay addoommadaa korkooda salaami ha ahaato ilaahay baa faray subxaanahu wa tacaala bitaxmiidi illaahi wasalaati calaa rasulihi sidaas yeel baa ilaaha subxaanahu wa allaahuma alle istifhaam inkaari cala almushrikiin weeye allaahumma alle subxaanahu watacaala ayaa khayrun khayr badan afcalu tafsiilkani laysa calaa baabihi macnaa alle ayaa khayr badan weeye allaahuma alle ayaa khayrun khayr badan ama am amase waa mufasiladii weeyaan tani am amase maa yushrikuuna ma waxay ilaahay ugu shariif yeelayaan oo amtu mufasila ayay noqonaysaa haddii maadan xarfulmasjar laga dhigana macnaha allaahu ma alle cibaadadiisa ayaad odhanaysaa ma cibaadada alle ayaa khayr khayr badan am amase maa yushrikuuna ay shirkuhom allaahu khayr ma alle ayaa khayr badan macnaa ama mase maa yushrikuun maa yushrikuuna billaah mise waxay ilaahay ugu shariig yeelayaan subxaanau watacaala macnaa waad iska garanaysaa afcalkun laysa calaa baabihi wax alla wax khayr ay leeyihiin waxaanay caabudayaan ma jiro weeye aman mid sidaa dhe am amase oo munqadica markaa amtan dambe iyo amkii hore way kala duwan yihiin oo tani bal iyo bimacnaa am hamse ayay noqotaa amman am amase bal eh taa hore am amase bal eh aman mid khalaqa abuuray ilaan amman marka laleeyahy labada miin ee meeshaa shagan am iyo man markaa miinkaa iyo miinkana isku jiri jira markaa bal markaad amka ka saarto munqadicada ah miinka waxbaha shagin am amase bal eh aman ma baa khayr badan amman ma mid baa khayr badan khalaqa abuuray maya waxaad tidhaahdaa bal eh amman mid khalaqa abuuray alsamaawaati samaabka abuuray waalarda arladana abuuray wa ansala dejiyey lakum idinka idinka soo dejiyey macnaha idinka soo dejiya min asamaa samada xaggeeda idinka soo dejiya maa aa biyo kasoo soo dejiyey faambatnaa iltifaat baa la ydhaahdaa sidii qayb oo kalea ilaah looga waramayay markaasaa ilaahay haddana hadalkiisa hostay subxaana wa tacaala faambatnaa waxaanu soo saaray bihi biyihii waxaanu ku soo saaray xadaa'iqa markaa waxaa tidhaha amanma mid bal e amanma midka markaa sabti ka daa bal oo istifhaamta keliya qaado marka midka khalaqa abuuray alsamaawaati abuuray waalarda abuuray ayaa khayr badan markaa kabarkaasi muuqata markaas ayaa khayr badan weeye markaa khabarka ayaa xadsan oo ansala dejiyey lakum idinka idinka soo dejiyey min asamaa samada xaggeeda idinka soo dejiyey maa ma arkaysaa waxaad tidhaahdaa khabarka sidan dheh amanna midka khalaqa abuuray alsamaawaati abuuray waalarda arlada abuuray kaman laysa kadalik mid aan sidaa ahayn yuu la mid yahay laba mid aha weeye oo ansala dejiye lakum idinka idinka soo dejiya min asamaa'i samada xaggeeda idinka soo dejiyey maa aadiyo fa ambaknaa waxaanu ku soo saarray baa alla yidhi bihi biyihii samada aanu ka seennay xadaa'iqa beero ayaanu ku soo saaray beerahaasoo daata bahja qurux leh qurux saaxiiba daaka dahja qurux leh ayaa odhanaysaa wamaa kaana ma ahaanin oo maba wamaa kaana lakum idinka idiin maba haboona oo wax idiin suurto geli kara maba aha an tumbituu inaad dhalisaan amba aada abuurtaan shajarahaa beerahaasi dhulkeeda shajarahaa beertaa dhulkeeda inaad abuurtaan ailaahun ma mid la caabudo ayaa maca allaahi alla la jira maya maca allah ma mid baa alla la jiro ilaahay maciisa ah bal e ilaahay subxaanahu watacaala xaq lagu caabudaa ma jire e hum ayagu qowmun waaduun ayaa ilaahay yidhi yacdiluuna ilaahay la sima hayrahu yacdiluuna la sima alleh kayrkii la sima ama yacdiluuna leexda oo xaqa sabaydha min alcuduul iyo min alcadl labada waad ku heli kartaa mid ayaa maaragtay amanna mid abal eh amanna midka amanna mid jacala ka yeelay alarda arlada ka yeelay qaraara mid lagu nagaado dheh qaraara mid lagu nagaado oo sugan oo macnaa dejan maka ka yeelay miyuu la mid yahay mid aan intaaba ahay mid aan waxbaba samayn karin miyuu la mid yahay maya lama mid aha wey sabarkaa qadar aman midka jacala alarda ka yeelay qaraara ka dhigay mid sugan miyuu la mid yahay mid aan ka yeeli karin oo wajacala yeelay khilaalahaa arlaga darsamaheedana yeelay khilaalaha arrada dhexdeedana yeelay anhaara togog oo wajacala yeelay lahaa ay lilardi arladana u yeelay khawaasiya buuro dhigifo ay ku fadhiday ku qotanto oo wajacala yeelay bayna albaxrayni labada biyayow waa kuwa macaan iyo kuwa qaraare bayna albaxrayni labada badood dhexdoodana yeelay xaajiza wax kale celiya waa ismu faacil xaajiza wax kale celiyo yeelay hadda macnawi ha ahaado ilaahay awooddiisa una ah haba midkan aynu arkayno ee dhulkaba ah ha noqda e ma mid yeelay miyuu la mid ee mid aan sidaaba ahayn a ilaahun oo mid xaq lagu caabudo ayaa maca allaahi ah bale eh, mid xaq lagu caabudaa ma ahanine aktaruhum dadka badankoodu laa yaclamuun ma oga oo kuwa ogsoonba ma aha baa ilaahay leeyi subxaana wa tacaala aman bale eh, aman ma midka yujiibu aqbala macnaa baryada ka ajiiba almudara ka la dhibaateeyey waa ism mascuud waa qof dhibaataysan oo aan taag lahayn wax awooda iyo cidu badbaadisa midnaba ma laha weeye aman ma midka yujiibu macnaha ajiiba ee baryada ka aqbala almudara ka la dhibaateeyey idaa xilliga ka aqbala baryada dacaa uu baryo ka la dhibaateeyey hu alle uu baryo labada damiira ku jira ka marfuuca u celi mudarka oo wayakshifu qaada asuu'a dhibaatada iyo xumaanta ka ka qaada miyuu la mid yahay mid aan waxba saraynin oo wayajcalukum idinkana idinka yeela khulafaa'a alardi arlada kuwii isku bedela ee iska dhexdhaxla markaasaa khayr badan ama kaas miyuu la mid yahay mid aan intaaba samayn karin a ilaahun ma mid xaq lagu caabudo ayaa maca allaahi ah maya khaliilan ma ay tadakkaruuna waxaad waansantaan khaliilan ma in yar oo yar tadakaruuna waxaad waansantaan maaragtay tadakuran waansamid ayaad waansantaan waansamidaasoo qaliilan maa yar oo yar macnaa maada waa liqilati ta'kiid baa loo siyaadiyay amanma midka yahdiikum idin hanuuniya fii dulimaati albari barriga magayadiisa allaha idinka hanuuniya iyo walbahri badda madowyadeedu miyuu la mid yahay mid aan waxbaba idiin qaban karin maye lama mid aha weeye waman midka yursilu bira alriyaaha dabaylaha bira bushraa xaal ay yihiin kuwa bishaaraynaya bayna yaday raxmatihi alleh raxmadiisa horteed bishaaraynaya kaas miyuu la mid yahay mid aan waxbaba keeni karin ailahun ma mid la caabuday cibaadadiisu xaq tahay ayaa maca allaahi alla maciise ah ma jiro weeye mid cibaadadiisu xaq tahay tacaala allaahu alla wuu ka kor noqday camaa ay can iladii kiibuu alla ka kor noqday kuwii yushrikuuna bihi alla ay ugu sari jeelaan ayuu alla ka kor noqday subxaanahu wa tacaala wuxuu ihi aman bal ama mamudksaar ee taksiiska saasa markaan kala fatinno amka iyo man ayaynu manta iska takfiisinaynaa ma og tahay oo markaa am bal eh aman markaasaa de taksiiskaa garaya markaa amman haddii la yidhaahdana amkii iyo mankii baa ku jira ammanna midka yabda'u bilaaba alkhalqa makhluuqa curiya ثuma yuciidu haddana soo celin doona yo wamanna midka waman midka yarsuqukum idinka arsaaqa min asamaa'i samada xaggeeda idinka arsaaqa iyo waalardi arlada xaggeeda idinka arsaaqa miyuu la mid yahay mid aan intaaba kari karin kabarku markasta wuu xadsan yahay a ilaahun ma mid xaq lagu caabudo ayaa maca allah maya kul waxaad tidhaahdaa nebi nebigow aatu kaalaya burhaanakum xujadiinna balkeena in kuntum haddaad tihiin ambaad ahaateen saadiqiina kuwa ku runsheegaya sheegaya ilaah yalla caabudaa inay jiraan kul waxaad tidhaahdaa nebiyow laa yaclamu ma ogsoona man midka fi samaawaati samaadka ku sugani iyo waalardi kuwa arlada ku sugani ma ogsoona alhayba waxa maqan ma ogsoona iyaga ka qarsoon ilaa laakinu istisnaahani markaa munqadic buu noqonaya ilaa laakinu allaahu alle yaclamu yaclamu lhayb ilaahay isagaa kaybka ogsoon markaa istisnahaa munqadic baynu ka dhignay oo markaa yaclamuda faacilka man baynu ka dhignay waxay kaloo i noqon karaysaa in la yidhaahdo kul waxaad tidhaahdaa nebigow laa yaclamu ma ogsoona man mid ma ogsoona oo manka laftiisiibaa mafcuul ah qul waxaad tidhaahdaa laa yaclamu ma ogsoona axadna man mid ma ogsoona fi samaawaat raabka ku sugan qaybkooda iyo waalardi waman fi lardi wagayra man fi lardi kuwa arlada ku sugan qaybkoodana ma ogsoona axadna shabadel alhayba haybka ma ogsoona ila allaahu alla mooyaane sidaana way yidhaahdeen culimada qaar waxay yidhaahdeen kul waxaad tidhaahdaa laa yaclamu ma ogtayna man fi samaawaati walard alhayba ila allah ila mooyaane ooxoga geliyaan wamaa yashcuruun ma ogsoonaba alla yidhi subxaanahu watacaala dadku ayaana yubcasuun marka lasoo saari doono ayu iyo anbaysi kara ayaana yubcasuun xilliga lasoo saari doono ma oga bal idaarata iyo bal adrasa ilaa laba iyo toban qira al akriya laba qura ayaa sharciyada ka ama ah, ogtahay tahay mida waa tan inoo taallo oo baliddaarasa ah midna waa bal adrasa ma waa la akriyin marka baliddaarasa haddii la yidhaahdo macnaa asalka lafdigani tadaaraka ayuu ahaa tadaaraka markaasaa daalkii iyo ta'dii laysku idqaamay kadib waxaa lasoo jeeday hamsul wasliga si loogu gaaro si xarafka loogu dhawaaqi karo bal esbe markaa iddaaraka ay tadaaraka wuxuu kaamil ku noqday cilmuhum ayaga ogaalkoodu wuxuu kaamil ku noqon doonaa fi aakhira aakhira dhexdeeda macnaa markay xaqiiqada arkaan in way fursan yihiine goor aan cilmiga iyo ogaalku waxba u tari doonin ayay wax ogaan doonaan bal iddaaraka ay wuxuu cilmigoodu kaamil ku noqday cilmuhum cilmigoodu wuxuu kaamil ku noqday bimacnaa ku noqon doonaa fi laakhira aakhira dhexdeeda bal adraka haddii la ydhaha dhibba ma laha bal bale hum ayagu fii shakin shaki ayaabay kaga sugan yihiin minhaa aakhirada balkaba kaala shakiga hore hum ayagu minhaa ay canhaa minkan dambe can weeye minhaa ay canhaa ay can ilaaakhira aakhira xaggeedaba camuun kuwii ka indhala weeye camuun kuwii ka indhala weeye waabay ka indhala yihiin baa ilaha yidhi subxaana watacaala qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay anukraju kadar waayo lamukhrajuunadaa dambe kuma camal falayso oo istifaamkaa jira iyo ilmadaas iyo laamkaas iyo waxyaabahaasa hortaagay faqaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen kafaruu gaaloobay anukhraju markaa laamukhrajuunaga wax laftiisii aad u qadaraysaa ay miyaana la soo saari doonaa idaa kunnaa markaanu ahaano noqonno turaabaa ciid markaanu noqonno wa aabaauna aabbayaashayana markay maaragtay kunnaa bay isku cafantaa ay idaa kunnaa markay noqdaan aabaauna saas weeye anukhraju miyaana la soo saari doonaa idaa kunnaa markaanu noqonno turaabaa ciid wakadalika aabaa'una aabbayaashayana turaabaa markay ciid noqdaan miyaa lasoo saari nacdaasay ku cadfan tahay ainaa anagu lamukrajuun kuwa lasoo saari doona miyaana wallaahi laqad wuucidnaa waana loo yaboohay haadaaka laqad wuucidnaa waana loo yaboohay haadaaka naxnu annaga iyo wa aabaa'una aabbayaashayaba min qablu nebi muxamed horti horaa naloo yaala idiin soo celin doona in haadaa ay maa haadaa kaasi ma ahaanin ilaa asaabiirun awalin tabiyoogii hore beenahooduma asaabiir waa afaaciil calaa wasni asaadiid axaadiis maaragtay asaabiiru alawalin tabiyoogii hore beenahoodii waxyaaba ku sheekaysan ila waxaad tidhahdeen nebigow siiruu soo hadaldhe fi lardi socda fanduruu eege kayfa kaanat siday noqotay caaqibatu lmujrimiin kuwa mujrimiintaa ciribkooda walaa taxzan ha u murugoon baa ilaaha yidhi calayhim kuwan korkooda nebi maxamed hadday sufriyaan walaa takun hana ahaan fii dayqin ciriiri kii ku sugan fii dayqin ciriiri dhexdii ha ahaan mimaa kii aad ka ciriiriyoonto oad ka biiqadooto mimaa kii aad ka biiqadooto yamkuruuna ay mareegayaan ay mareegayaan wayaquuluuna waxay yidhaahdaan baa alla yidhi mataa waa goormo haadaa kani alwacdu tabata alwacdu wacdigaasi goorma wey amba alwacdu ah ood sii digaan goormay soo celintani ay tahay in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegay mu'miniina goor buu dhacaya il waxaad tidhaahdaa casaa an yakuun casaa waxaa suurtagal ah waa taamadii weeye maanta eh an yakuuna inuu ahaado sha'niga iyo xaalku marka ismiga kaanoo damiir shaani ka dhig waxaad tidhaahdaa casaa an yakuun xasaa waxaa suurtowda an yakuuna inuu ahaado sha'niga iyo xaalkuba radifa kuu dhowaaday lakum idinka idiin dhowaaday bacduladii radifada faacilkeedaa kaa damba ah xasaa an yakuuna inuu ahaado ayaaba suurowda sha'niga iyo xaalkee radifa kuu dhowaaday lakum idinka amba uu idin haleelay laamta qaraq baa sila ka dhigay bacdu aladii kii qaarkayga inuu idin dhowaaday oo idiin fangalay tastacjiluuna aad degdegsanaysaan wa ina rabbaka rabbigaagu nebi muxammadow laduu fadlin fadli leh weeye cala annaasi dadka korkooda ilaahay baa fadli leh oo u saaxiiba walaakina ha yeeshee aktarahum dadka badankoodu laa yashkuruun ilaahay kuwa u shukriya oo u mahad celiya ma ahaa nin baa rabbiga wa ina rabbaka rabbigaagu nebi muxammadow layaclamu waa ogsoon yahay maa tukinnu waxay qarinayso suduuruhum laabahoodu waxay qarinayaan iyo wamaa yuclinuun waxay muusinayaanba ilaahay waa ogsoon yahay wamaa min gaa'iba mid maqani may ahanin marka gaa'ibada ismu faacil way noqon kari mastarna way noqotaa ismina way noqotaa ma og tahay haddaynu ism faacil ku laqbayno wamaa min haa'iba ay wamaa haa'iba mid ku maqani may ahaanin fi samaa'i samada ku maqan amba wamaa min haa'iba maqnaansha ma ahaanin haddaynu misar u laqbayno ma arkaysaa isma hadii ma laha fi samaa'i waalard se hadday jirto wax samada iyo arlada ku maqano ku qarsoon fii kitaab kitaab bay ku sugnaadeen mubiin cad oo ilaahay kitaabkiisa agtiisa ku qoran ilaahu maxfuusa ay ina haadaa kitaabkan ina haadaakan alqur'aana ah saaqir alqur'aana ah amba alqur'aana qur'aankani yaqusku wuxuu u sheegayaa calaa banii israa'iila reer banii israa'iil wuxuu uga warramaya ama uga kisoonayaa dheh agtara aladii mafcuulka ayay isu idaafeen mawsuulka agtara aladii kii badankiisa ayuu uga warramayaa hum ayagu fiihi maagaa fiihi akarka ma yakhtalifuun ay isku khilaafsan yihin yaqusu wuxuu u sheegayaa u caddaynaya calىa banii israa'iila reer banii israa'iil wuxuu u caddaynayaa bag uga warramaya akara aladii kii badankii hum ayagu yakhtalifuuna ay isku khilaafsan yihiin fiihi kaa badanba kaasuu u caddaynayaaba alla subxaana watacaala wa inahu alla wainahu rasuulkan wainahu kitaabkan lahudan hanuun weeye wa raxmatun weeye lilmu'miniin mu'miniinta ayuu hanuun iyo raxmadba u yahay ina rabbaka rabbigaagu nebiyow yaqlii wuu xukumi baynahum kuwa iskhilaafay dhexdooda amba dadka dhexdoodaba bixukmihi ay bixukmihi alcadli xukunkiisii caadliga ahaa cadaaladda ahaa ayuu alla ku xukumi wahuwa alla alcasiiz allahan cidina ka adkaanin weeye isaga leh weeye alcaliim waa allaha cilmiga leh fatawakal cusko cala allaahi alla cusko nebi muxammedow inaka adigu cala alxaqa haadaa shahaadatu min allahi subxaanahu watacaala macnaa ilaahay baa wuxuu qiray can nabiyullaahi muxamed kaana cala alxaq wamaata calayh saxaabadiinay sidaasinba uga qaateen muslimiinta intooda aanay inxiraafinna sidaasinba uga qaateen idan markaa qofku maa kaana calayhi rasuulu salawaatu ullaahi wasalaamu alayh maa kaana calayhi rasuulu wamaa kaana calayhi asaxaaba wakhaasatan alkhulafaa'i araashidiin qofku dariiqaa markuu hayo waa qof muslima oo toosan weeye ma arkaysa qof muslim oo toosan markaa qofkani inuu mutabac ku yahay can hadyi rasuulka aba maa kaana calayhi rasuul qofkani inuu haysto iyo inaanu haysanin taasi aqoon bay u baahan tahay yani qof muslima markaad leedahay maa huwa cala alxaq maa huwa cala alxaqa aad leedahay kan kalena huwa cala alxaqi facalayka alburhaan falaa budda waxa daruuri ah in qofku uu taa aqoonu leeyahay calaa bayina xataa tarowhu kufan bawaaxa markuu rasulka sal kufii ka hadlay qad yadxaq amaam allah marka lagu keeno markaad leedahay qofkani waa mubtadic ilaahay hortii waa inaad waxaad ku tabdiicinayso aada haysato idan markaad leedahay qofkani ma mubtadic waa axad min ahli sunna axad manhajkii rasuulka haysta falaa budda inaad markaa inaad daliil aadu hesho wailaa laa takfu maa laysa laka bihi cilm marka ofku calaa marka cadaaladna waa loo baahanya ilaahay baana koray cadaalada maaragtay bisidqi bilqawli walisaan oo bilficli walisaan marka qofku bal waa inuu isagu isbadbaadiyo isagu un waa inuu isbadbaadiyo amaam allahna isagu uu qoro oo cadeeyo waxan marka ilahay wuxuu leey subxaana watacaala wa calaa cilmin ayaa ilaahay ugu markacaya rasuulkiisa ma arkaysaa ilaahay wuxu uli subxaana wa watawakl cusbo calى allah inaka adigu calى alxaq اlmubiin inaka adigu nebi muxamadow laa tusmicu maqashiin maysid almawtaa kuwa dhintay maxadan iyaga wax tara markaa kuwa dhintay waa kuwey culamada qaar waxay leeyihi waa maytaadka oo asalka dadka dhintay kalaam ay ku intifaacaan ma maqlaan culamada qaarna waxay leeyihin iyaga ayaa dhintay oo quluubtoodu maadaama ay dhimatay dadintoodu ma mid yihin calaa ayati asjacu aqwaal ahlu sunna way ku khilaafsan yihiin iطlaaqan ayay dadka dhintay wax u maqlaan iyo maaha ay xaaladaha gaarkood xaaladaha qaarkood bay wax maqlayaan culimo waaweyn adila aimaka ahlusunna oo min culamaa ahlusunna waxay qabaan inay maqlayaan iskuma khilaafsano maqalka laakiin waxay leeyihin qaarkood axyaanan bay maqlayaan waa xiliyada qaarkood fainahu alaana yas'al fainahu alaana yasmac wax niyo qaydan ayay leeyihiin marka hadalka ay ka intisaacaan wax lagu qoro oo wax ka jawaabaan ma maqlayaan laa tusmicu lmowta walaa tusmicu maqasin maysid asuma kuwa dagahala maqasin maysid adducaaa yeedmada idaa wallow markay joogtaan mudbiriina xaalayin kuu dhabar seeginaya bal dhagolo sii jirta soo qabo too kale waya dhabarkaas dhagolayahay dabariin jira dhagolow waana qofka dabar ka horaya tiraa waa nin soo jeedisaa abadkii wamaa adigu maad ahaan nebi maxamedow bihaadi alcummi kuwa indhahala kii hanuunin doona can dalaalatin ka hanuunin maysid in tusmicu ay maa tusmicu wax noqoshiin maysid fahamsiin maysid ilaa man mooyaane yuminu biaayaatina aayaadkeeda rumaynaya oo fahum ayagu muslimuun iyagu islaamay oo hogaansamay subxaana wa waidaa waqaca markuu sugmo macnaha markuu sugmo calayhim ayaga korkooda markuu ku dhaco waidaa waqaca markuu dhaco amba waajibo alqawlu hadalku markaa qawlkani muxuu yahay ma xaj dadka oo dhan buu ku dhacayaayo waa soo saaridda ilaahay qiyaamihii weeye waa saacaddii mise wuxuu u gaar yahay kuwa ahlunaarka labada qowlba culimmadu way ku fasiraan waidaa waqaca markuu dhaco alqawlu qowlka alle subxaanahu watacaala saacadda ku ridayay saacaddu dhowaato calayhim khalqiga korkooda markuu ku dhaco akhrajnaa waxaanu soo saarayni doonaa lahum dadka waxaanu u soo saari daabba bal socoto daabba wax dhaqaaqa ayaanu u soo saari doonaa min alardi arlada xaggeeda ayaanu ka soo saari doonaa haddaba daabadani maxay tahay ilaahay wuxuu ku sheegay daabba ayuu ku sheegay culimada qaar waxay leeyihiin waa xadiidkii kasaafada baashi ay arkeen saxaabi iyo tamiimi daare iyo raggii caynka ahaa markay doonidu la jabtay yacni waa iyadii bay leeyihiin culimmada qaarkood waxaabay leeyihiinba waa qof qaar baayin ee daabadda axaadiista rasuulkuna salawaatu llaahi wasalaamu calayhi daabaddan umay dhaafin waxaa ka jira afar kale oo sanadkiisu xasan yahay oo tilmaamaya inay soo bixi doonto dabadeeta dadka ay ka sunti doonto kunka kunka kaga dhufanayso kabna ay ku samaynayso oo hadhow soo la odhan dadka maaragta la odhanayo war yaad wax ka soo iibsato odhan doono kii sanka bahasha ay wax kaga dhufatay ee mukhatamka ahaa ayaan ka soo iibsaday axaadiista saxiixa ahi waxay tilmaamaysaa un intaanay soo bixin in acmaasha lagu dhaqsado baadiruu bilacmaali sita addajaal wاddukaan wadaabat alard ayay ka soo baxaysaa halka ay ka soo baxayso lama yaqaano ahlucilmiga qaarkood baa leh waa god ku yaalla maka waa nafaq godadkaa maka ku yaalla mid ka mida ah ayay ka soo baxaysaa aqwaal iska fara badan baa jiro oo sifada ay leedahay aad la yaabayso oo beesho oo daciifa ayaa jira qaarkoodna maaragtay madaxeedu waa madaxa dibiga oo ishana waxay leedahay doofaarkay leedahayo oo dhegta maroogiday leedahayo qarniga bahalkan kaley leedahayo luqunta waxay leedahay gorayaday leedahayo laabta libaaxay leedahayo midabka shabeelkay leedahayo jilida bisaday leedahayo dabada unkay leedahayo yacni lugaha waxay leedahay geelabay leedahayo laba xubnoodoo kasta waxaa udhexeeya laba iyo toban udhan baa udhexeeyo bishii nebi muuse isheekaayo fargalkii nebi suleymaan baa la socda falaa yabqaa muuminu ilaa markaa wejiga kaga qoraysaayo kakaafirkaashana ku dhufanaysaay adu waxaasoo dhan waa daciif weeye waxaas daciifa weeye markaa qofka muuminka ee waxaa iskaga fiican inta axaadiista saxiixa ku soo aroortay iyo inta kitaab ku soo aroortay adiga noocaasi waxba laguma saayo iyo sifaadka ay leedahay waa soo baxaysaa allah wuxuu lehi subxaana watacaala ayaanu ku soo saari doonaa fajra waxaan ku soo saari lahum ayaga daaba ayaanu kaga soo saari wax socda min alardi way hadlaysaa daabadaasoo tukallimuhum ayaga la hadli doonta culimada qaarkood baa waxay leeyihiin tukallimuhum dhaadhaawici doonta dhaawac bay geysin doonta maxay kula hadlaysaa ana annaasa inna naasana waa la akriyey ana annaasa ay biana annaasa dadku kaanuu waxay ahaadeen baa layidhi aayaadka aayaadkayaga laa yuuqinuun kuwa aan yaqiinin oo ayadaaba sheegaysoola dadku ilaahay aayaadkiisa ayay bakirsanaayeen tanina aayaadkii ilaahay bay tay ka mid tahay wadkur xusna alyow yowma maalin ficilka mafcuul wax lagu nasbiyey ficilkaynu qadarayn ismiga ah xus yowma maalin xus naxshuru aanu soo saari doonno amba aanu ka keeni doonno ka soo ururin doonno min kulli umma ummadu walba xaggeeda min kulli umma ummad walba xaggeeda aanu ka soo saari doonno awjaa qayb aanu ka soo saari doonno awjaa qayb aanu ka soo saari doonno awjkaasoo minman ah minman ku bayaani minman ah yukadibu beeniya bi aayaatinaa aayaadkeega beeniya aanu ka soo saari doonno oo fahum ayaga markaanu ka soo saaro dabal fahum ayaga yunzacuun laysu celcelin doono qoro walba intii ugu darayd baanu ka soo saari doona xashriga ayaa laba nooca ah. alxashru alcaam mid waa kulminta dadkao dhan la wada kulminayo kanna waxaa la yidhaahdaa alxashru alkhaas cala almujrimiin kuwa mujrimiinta abaa ah jaar loo soo saaraya mid dadku ka madxaashaa weeye min kulli umma markaanu ka waa xasri khaasa weeye sawja aanu ka soo saari doonno qoyskaasoo minman ah yukadibu beeniyo biaayaatinaa beeniyo oo fahum ayaga yuzacuun way ku celcelin doonin fara badan yihin xataa idaa jaa'uu markay yimaadaan qaala alla wuxuu ku odhan doonaa subxaanahu watacaala xataa idaa jaa'uu markay yimaadaan qaala idaada ayaa maaragta xataadaan ka dhigna sidaayadii qaala alla wuxuu ku odhan doonaa bimacnaa wuxuu ku odhan doonaa akadabtum soo maydaan beeninin akadabtum miyaad beeniseen biaayaatii aayaadkaygii miyaad beeniseen walxaal miyaad beeniseen lam tuxiiduu aydaan ku koodin bihaa aayaad shaygaasi cilmaa cilmi aydaan ku koodin macnaha masalo wey markii dhawata isaarayna un weeyaano qofku shayga markuu isbaatinayo amba nafyi ku samaynayo falaa budda an calaa cilmin walxaal lam tuxiibu biha cilma shawkani balaqi aayadda markuu fasirayo amaada ama mase waa istifaamkii maarata inu u la yidhahdo munqadicada amaadaas ama mase maadaa maxaybaas kuntum ahaydan tacmaluuna kuu sameeyey maxaad samayn karta wawaqaca waxaa ku waajibay alqawlu waa kelimatu lcadaab markaa alqawlu baa ku waajibay oo ku dhacay calayhim korkooda oo ahayn ilaahay naarta ka buuxinayo maxaa qowlkaasi ugu waajibay bimaa dalamuu ay bidalmihim dulmigooda daraadi waa la sababiyaa bidalmihim daraadi oo fahum ayagu laa yandiquun ma hadli doonaan waa xalaadka qaarkood baan hadlay alam yarow miyaanay arkay amaa anagu jacalna allayla habeenka inaanu ka dhignay mid dhexdiisa la xasilo anna anagu jacalna leyla inaanu ka yeelnay sakana miyaanay arkay maxaanu uga yeelnay liyaskunuu inay ku xasi ay ugu xasilaan amba ay ugu nagaadaan fiihi leylka dhexdiisa wannahaara maalinta inaanu ka yeelnay miyaanay arkaynin mubsira mid wax arkaya waa mid wax lagu arko amba waa ismu faacil weeye hadda min absara macnihiisina ism mafcuul buu noqonaya mubdaciisa wax la arko aba mnkira mid wax arkay ina fii daalika qisadan macnaha daliilkan oo adilatu tawxiida laayaatin aayaat baa ugu sugan ba alla yidhi liqowmin doog mu'minuun alla rumaynaya subxaana wa tacaala wa yowma xus wajin xus yowma maalin yunfaku la afuufi doono fi suuri suurta la afuufi doono fafazica waxa yaaci doona degdegi doona amba tafazica waxa argajici doona wa yowma yunfaku maalinta la afuufi doono fi suur suurta la afuufi doono waturhud yowma maalin yunfaku la afuufi doono fi suur oo tafazica ay argajixi doonaan argajax iyo rucdu ku dhici doono man fi samaawaati sanaadka kuwa ku sugan iyo waman kuwa fi lardi arlada ku sugan suganiba ay argajixi doonaan ilaa man shaaa allah alla kuwuu doono mooyaane subxaanahu watacaala ilaahay kuwuu doono mooyaane intooda kale khalkhal iyo fasaco ku dhici doono kuwaasi haddaba kuwee weeye kuwanaanu ku dhacaynin fasaca culammada qaarkood shabaabda ku tilmaame way jiraan ambiyada way ku sheegeen nabiyullaahi muuse way ku sheegeen marka aqwaal fara badan baa ku jira ma og tahay waad u raajici kartaan wa kullun kulo waliba mid kastoo samada iyo arladaba ku sugan atawhu way u yimaadeen alle atawhu aatow haddii la akriyana wuxuu noqonayaa wa kullun mid la arkaba atawhu way u yimaadeen ficilka maadiga saakiriin xaalay yihiin kuwo dulaysa iyagoo dabacsan ba u yimaadeen wa taraa waad arki maalinta suurta la doono wa taraa waad arki yowma yunfaqu bay ku afkantaa aljibaala buuraha ayaad arki taxsabu xaal aad u malaynayso ayaad arki haa buurahaasi aad u malaynayso jaamida mid taagan inay taagan tahay ballaaran bay socotaa walxaal baad u malayn doontaa inay taagan tahay walxaal baad u malayn doontaa inay taagan tahay hiya iyadu tamuru ay soconayso mara saxaabi tabuuraha socodkooda socodka daruuraha oo kale mara saxaabi ay kamara daruuraha socodkooda oo kale ay soconayso marka arrintani qiyaamaha ayay dhacaysa ee dadka qaarkood baa markan ay leeyihiin ninkaa wareegaya ee qaarkood baa u dariishaday halkan oo waxay yidhahdeen daruuruhu iyagoo socda ayaa haddana aad moodaysaa inaanay soconayn marka cirku arajooyinka saaxibo lidaalika daruurihii boorina ilaahay wuxuu tilmaamayaa inay socdaan bay ku leeyihiin mara saxaab bigeerka arki maysid bay leeyiin laakiin de dawaraankiibay ku jiraan bay leeyiin dawaraankiibay ku jiraan waa qawl tafsiir baadila wey tafsiirka saas waxaanu ku baadil biadilati alqur'aan biadilati alkitaabi wasunna waayo inta badan jibaasha buuraha iyo socodkooda ilaahay wuxuu ka hadlay oo ku sheegay uun markay dhacaan uun qiyaamadii uu dhaco amba ha saylo amba ha la rushiyo amba ha la geljiyo waa xilligaasuun wey teeda labaad halkani yowma yunfaqu fi suuri bay ku adsan tahay marka watara aljibaala waa xilligaa maanta suurta la afuufo ayaad arki tahsabuhaa xaalaad u malaynayso jaamida ayada oo taagan walxaariya ayado qadhiga tamuru ay soconayso mara saxaab daruuraha socodkooda oo kale sanca allaahu naskar ka dhig markaa ay sanaca allaahu ilaahay baa sameeyey daalika ka suncaa samayn amba unduruu eega oo markaa raaka dhig unduruu eega sunca allahi ilaahay farsamadiisa bal eega sunca allah ilaahay samayntiisa bal eega alladii allaha adqana sugay alladii allahaasoo lafirtirala ka sisee alladii allahaasoo adqana sugay kulla shayin shay walba sugay inahu alla khabiir allaha cowgaalka ka aweeye bimaa tafcaluuna waxaad samaynaysaa man jaaa qofka la yimaada bilxasana wanaag qofka la yimaada falahu waxa uu leeyahay qofkaasi khayrun wax ka khayr badan buu leeyahay minhaa xasanada oo wahum ayagu min fasacin kirada inoo taalla sidaa wey min fasacin argajax yowmaydin maalintaa la argajaxo suurta la afuufi doono aaminuun ka aamin ah wey kuuso aanu noqon doono haddaba man jaa bilxasana ishkaal baa jiri kara haddii la yidhaahdo xasanada laa ilaaha ila allah baa ku jirta oo markaa laba tafsiir baynu soo qaadan karaa haddaynaan saddex tafsiirba ka dhigin tafsiir wuxuu odhanayaa man jaa'a qofka la yimaada bilxasana waa acmaasha kale ee aanay ku jirin laa ilaaha ila allah waayo kelimatu tawxiid wax ka khayr badani ma jiro bilxasana waa afcaashii kale wanaagsaray oo jihaaduu galay iyo sadaqaduu bixiyey dirham baad ku bixisay fii sabiililah shilin ayaad ku bixisay falahu qofki wuxuu leeyahay shilinkaa bixiye khayrun wax ka khayr badan minha xasanada u sameeye oo dee dirhamkii amba shilinkii toddoba boqolo jeer buu ilaahay kuu labanlaabay marka xaggaasi xagga ficilka iyo camalkay ku tacalluqaysa waanu ku jirin qowlka laa ilaaha ila allah bay leeyihi culimmada qaarkood haddii la yidhaahdo xasanadoo dhan maca shahaada amba kelimatu tawxiid afcalkani laysa calaa baabihi falahu wuxuu leeyahay khayrun khayr buu leeyahay qofkani khayr baa u sugnaaday minhaa ay bisababiha liajliha liasli xasana markaa minta tacliiliyay noqonaysaa minha ay liasliha iyada daraaddeed buu ku leeyahay tafsiir saddexaad baa wuxuu odhanayaa war waxaa laga hadlayaa ficilka cabdiga cibaadada addoonku uu sameeyey oo waa ficil ilaahay ku caabuday iyo ilaahay ficilku u sameeyey oo abaalmarinta marka ficilka addoonka marka la eego ee addoonku ilaahay ku caabuday afcaal la yimi iyo abaalmarinta ilaahay u abaalmariyey labada ficil marka la soogo ka ilaahay qayb badan yahay waa tafsiir hadduu maaragtay nin caalimo weyn oo mufasir uu ku fasiray sida shaytaaniye shanquuji aan idhaahdo raximahullah marka haddaynu xasanada loo lahayn wuxuu leeyahay haddaynu lena xasanada loo lahlaaba ku khayran khayr buu ku leeyahay minhaa xasanadaa daraaddeed ay liajlihaa tafsiirkaa qaado haddaad acmaasha kaleo laa ilaha ku tirin aad tidhaahdana falahu wuxuu leeyahay khayr wax ka khayr badan minhaa acmaashii sameeyey wahum ayagu min fajacin argagax yowmaydin argagaxo amnun waman jaa qofka la yimaada bisayi'a shirkiba culimmadu yidhaahdeen bisayi'a shirki qofka la yimaada tuulka la yimaadana sakukat waxaa lagu foorariyey manaa waxaa lagu foorarin doonaa wujuuhahum wejiyadooda fi naar naar baa lagu gandigi doonaa fakufat waxaa lagu gandigi doonaa wujuuhum wejiyadooda fi naar maxaa lagu odhan doonaa hal tujzayna istifaamtani bimacnaa nafyi weeye ay maa tujzayna laydinkuma abaalmarinaayo ilaa maa kii mooyaane kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuu sameeya camalkiinuun baa maanta laydinku abaalmarinay inamaa aniga inamaa in kalaba maaha ee werkay waxaa lay faray haddii aan nebi muxamed ahay sidaada weeye an acbuda inaan caabudo rabba haadihi magaalada rabbigeeda inaan caabudo rabba haadihi tan rabbigeeda inaan caabudo albalda albaldati ah maka weeye alladii rabbiga markaa ada allatii baa loodhan kalaa haddi kale alladii rabbiga xarama xarimay haa beledka xurmada u yeelay haa magaalada oo walahu isaguna oo walahu isaguna kullu shayin shay walba shay walbana iskale wa umirtu waxaa lay amray an akuuna inaan ahaado min almuslimiin kuwa muslimiinta aan iska dhig maxay kale wa umirtu waxaa lay faray an atluwa inaan akriyo alqur'aana qur-aanka inaan akriyo cala annaas wa balaagu wiil misaalu tabaruk walaa binaanq walaa kayr faman ihtadaa qofka hanuuna fa inamaa yahtadii wuxuu hanuunayo linafsi waman dalla qofka lumayna faqul waxaad tidhaahdaa nebiyow faqad dalla linafsihi faqul waxaad tidhahdaa inamaa ana anigu waxaan ahay un wax kalada meeye min almundiriina kuwa dida ee dadka xumaa cadaab ilaahay wadigaa maaragta dhagaagtaada ayuun baan ahay waqul waxaad tidhaahdaa nebiyow alxamdu amaan lilaah ilaahay baa iskale sayuriikum wuu idin tusi doonaa wuxuu idinka tusi doonaa wuxuu idin tusi doonaa aayaatiis aayaadkiisu idin tusi doonaa jawowkayna usoo duni qoraxdaa galbeedka soo bixi waa baa kugu soo bixi dajaal baa ku hareeri doonaa way kula ruxmi buurahana gariiri maarkaysa aayaatiis fatacrifuuna waad garan doontaan haa ilaahay aayaadkiisa ayaad garan doontaan wamaa rabbuka rabbigaagu ma ahaa nin nebi muxammadow suwaafun kii moogan camaa tacmaluun ay can camalikum camalkiina ilaahay ma moogana subxaanahu watacaala bismi illaahi araxmaani araxiim suurat alqasas saasiin allahu aclam bimuraadi tilka ay haadihi tani aayaat اkitaabi ay aayaatn aayado weeye min akitaab ilaahay kitaabkiisa aayaadkiisa ka mida aayaat اlkitaabi kitaabka aayadihiisii weeye macnaa waa aayado ilaahay kitaabkiisa ka mida kitaabka almubiina natlu waxaanu ku akrinaynaa baa alla yidhi calayka korkaada waxaanu ku akriyi doonaa nebi muxammedow min naba'i muusaa muuse warkiisii wax ka mida min naba'i muusa muse warkiisa wax ka mida ah, ayaanu ku akriyi doonaa iyo wa fircawna fircawn warkeedu wax ka mida ah. filxaqa si xaqnimaa baanu kugu akriyi ba alli subxaana wa liqowmin baanu ugu akriyi ba alli subxaana wa tacaala yu'minuun alla rumayn yasli qowmin qowm darkood baanu akriyi yu'minuun rumaynaya ilaahay subxaana wa tacaala ma ina fircawna fircawn ina fircawna fircawn calaa wuu isku sarraysiiyey wuu ku kibray fi lardi arlada ayuu ku kibray waa fi ardi misra fi ay fi ardi misra dhulkii masar buu ku kibray wa jacala wuxuu ka dhigay ahlahaa arlada dadkii deganaa alhaa caaida ila alardi ahlahaa arlada dadkii deganaa wuxuu ka dhigay shiyacaa qaybo wuu qaybqaybiyey goladood waxbuu ka dhigaya shiicdaasoo qaybahaasoo yastadcifu uu dullaysanayo amba uu addoonsanayo daa'ifatan qayb minhum ayaga ka mida daa'ifadaasoo yudabbicu uu gowracayo abnaahum inamadooda oo wayastaxyii uu iska daynayo amba baaqi ka dhigayo nisaa'ahum haweenkooda waxay leeyihin culimmadu nimanka kaamina diniinta la yidhaahdo amba bidigeeyaasha ayaa u sheegay oo yidhi baa balaayo adiga carshigaaga gilgila baa kaaga ayuu kaaga soo baxaya reer bani israa'iil allah muxuu yihi innahu fircawn kaana wuxuu ahaaday min almufsidiin arlada ilaahay kuwa fasahaadiya mid ka mid ah isagu sidaasuu doonay sidaasuu ahaa ilaahayna muxuu doonay wanuriidu annana waxaanu doonaynaa ba alla yidhi subxaanahu watacaala an namunna inaanu u nicmayno cala aladiina kuwii inaanu u nicmayno istadcifuu lagu dullaystay istadcifuu lagu daciifsaday amba lagu dullaystay fi lardi arlada lagu daciifsaday wanajcala inaanu ka yeelno ayaa nuriidu waxaanu doonaynaa an najcala inaanu ka yeelno amba walxaal buu sidaa isaguna samaynaayo nuriidu aanu doonaynay an inaanu u nicmayno cala aladiina kuwa kubrifu lagu daciifsaday fi lard oo wanajcala aanu ka yeelno hum ayaga a'ima kuwa lagu daydo bimaa sabaru sabirkii u sarin ma ogtahay owanajcala aanu doonayna oo kale wanajcala inaanu ka yeelno hum ayaga alwaarisiina kuwii hara ee dhaxla fircoon iyo maaragtay mulkigiisan iyo maarkiisii faraha badnaa in aggis waa samayna aan doonayna ana nafsida oo maxay kale anud waa nuriida aan doonaynay an numakina inaanu awood ugu yeelno an numakina tamkiin waa awoodsiin an numakina inaanu ku awood awoodsiinno lahum ayaga fi lardi arlada aanu ku awood awoodsiinno ilxaalku sidaa samaynayay nuriidu aanu doonaynay an nuriya inaanu tusno fircawna fircawna inaanu tusno fircawn iyo wa haamaana haamaan inaanu tusno iyo wa junuudahumaa labada ciidamadoodaba inaanu ka tusno minhum kuwa la daciifsaday xaggooda inaanu ka tusno maa wixii inaanu ka tusno kaanuu ay ahaayeen yaxdaruuna kuwa ka taxadare ka digsoon hadda isagu wuxuu doonaya sida annana waxaanu doonaynay waxay ka taxadarayeenba kuwan inaanu xaggooda ka soo saarno walxaal buu isaguna daciifsanayo nuriidaanu doonayna an namunna inaanu u nicmayno cala aladiina kuwa subcifuuna daciifada fi lardi oo wanajcala aanu ka yeellohum ayaga ima oo wanajcala aanu ka yeellohum ayaga alwaarisiin waxaalgii sidaa doonaya nuriida anaguna aanu doonaynay an numakina inaanu awood ugu yeelno lahum kuwa la daciifsaday fi lardi waxaalgii sidaa doonaya ayuu maar samaynaya nuriidu anana aanu doonaynay an nuriya inaanu tusno fircawna fircawn inaanu ku tusno iyo wajunuudahu haamaana iyo haamaan oo wasiirkiisii iyo wajunuudahumaa labadan ciidamadooda minhum kuwa la daciifsaday xaggooda inaanu ka tusno oo aanu ka soo saarno maa wixii inaanu ka tusno kaanuu ay ahaayeen yaxdaruuna kii ka gudkoon maagaba yaxdaruuna waxay ka baqayeen oo ay carruurta u goorgowracayeen inaanu iyaga uun ka tusno oo aanu xaggan ka soo saarno waa waxayna waxaanu waafajinay hamba u sheegnay ilaa ummi muusaa muuse hooyadii waxaanu u waxyoonay waxyigani ma ilhaamba mise ilaahay malag buu u soo diray oo malaggiibaa sianu sheegay saciid ma aha malaa'igta ilaahay ciduu doono wuu u soo diri karaa aan rasuul ba ahay bacda saxaaba waynu garanayna inay islaami jireen soo maa saxaabigii cimraan ibni xusayn oo kale waxaa kaloo jira dee qisadii aqraca iyo kii baraska barasjaqada iyo kii maalahaa iyo kii bidaarta holooshan maarkaysa wixii ilaahay soo diray malab buu ahaa ama ufka ula hadlay wamaca daalika ambiyaa may ahayn idan markaa nebiyad ma aha aba ijmaac baa jira bay leeyihin culimmadu inkastoo moodaya keliya qaarkood maaragtay wax loo khilaafkooda ictibaar waayo rag soo raray allah wuxuu subxaana wataala kana ku ijmacsan horta waan arkay halkana waxay idhahdeen ijmaac weeye inaanay nebiyad ahayn umu muusa ma arkaysa wawaxaynaa waxaanu waxyoonnay ilaahay qur-aankiisa kuma sheegin haweeney nebiyada ilaa ummi muusaa muuse hooyadii u waxyoonay an ardicii nuuji ey oo aantii tafsiiriyada ahayd waxyigaa bimacnaa qowl ah an ardicii shaqsiihi muuse naaskasii faidaa khifti markaad u baqdo faidaa khifti markaad u baqato calayhi ay calaa muusaa markaad u baqato faalqii yaadaasii iyadoo lala hadlayaa soog tahay fayaa manafatu mukhaataba faalqii ku tuur bi muuse filyammi wadiga ku tuur naylka naylka qaati wadiga nayl la ydhaa filyammi wadiga naylka ku tuur walaa takhaafii ha u baqan walaa taxzanii hana u murugoonin innaa annagu ilaahay ba istacdiimiyey raaddu kuwi soo celin baanu nahay hu muuse ilayki adiga waanu kugu soo celin ishaarada labaadna bare wajaacilow kuwii ka yeeli baanu nahay hu muuse min almursaliin kuwa la diray mid kamida faltaqaba waxaa helay badbaadida intiqaabka haddaad maqasho waana shooray soo mari faltaqaba waxaa helay muuse aalu fircawn sidii siriibaa ilahay ka tusaya makanuu yaxdaruun faltaqada waxaa helay muuse aalu fircawn baa qaatay maxay u qaateen liyakuuna laamkan culimada qaarkood waxay yidhaahdaan laam alcaaqiba laakiin asfaxu aqwaal laamkani waa laamu tacliil qadarka ilaahayga wuxuu ku tegay inuu cadow noqdo marka qadarkii ilahay way ku qaatay maxay u qaateen liyakuuna si uu ugu noqdo bitaqdiir illaahi macna annaga ayaa u sahallay inay helaan muuse maxaanan ugu sahallay liyakuuna si uu ugu noqdo lahum ayaga cadowa cadow si uu ugu noqdo iyo waxayana murugo waa lagu dheeldheeraada mo shuuraanyo ina fircawna fircawn iyo wahaamaana iyo wajunuudahumaa kaanuu waxay ahaayeen khaadi'in ay aasimiina dembiilayaal bay ahaayeen baa ilaahay subxana watacaala alasbaabaha ilaahay isku xolaya bale islaantii aasiya kuntu min saaxib minnad bay ahayd fircoon qabay ayaa wanaaggay samaynaysa bale kii uu qabay nebiyullaahi nuur iyo kii luu qabayna waa kii la qarfiyey wa waxay tidhi markuu la helay ilmaan imra'atu fircawna fircawni haweenaydiisii waxay tidhi quratu cayni huwa kabar qadar mubtada qadar huwa kan yari ilmahan yari quratu cayni indhaqabaysiguu u yahay lii anig iyo walaka adiga odagoodaba shirarka kula sheegaysatee malaha laa taqtuluu ha dilina hu casaa an yanfacana waxaa laga yaabaa inuu inaanfaca iyadoo anfici doonaa aw amase nastakid inaynu ka yeelanno hum isaga ka dhigano walada aynu ka dhiganno inaanay weli jirin baad walxaal bay qaateen hum ayagu laa yashcuruun ayaana ogeyn inuu muuse yahay markaa islaamkuna ogaatay asbaxa wuxuu ahaaday fu'aadu ummi muusaa muuse hooyadu qalbigeedu faariga kii maran wax walba weynowday muuse mooyaane faariga macadaa muusa muuse mooye wax kasta walba kiika maran buu noqday haye markaa ilaahay muxuu yidhi inkaadat waxay fujtayba oo mukhafafadiiya inkaadat waxay ku dhowaatayba muuse hooyadii latubdii inay muujiso bihi alla ilmahayda inta ka duudhaco inta la gowdhaco latubdii bihi lowlaa haddaanay ahaanin qarrabadnaa inaanu xidhnay calaa qalbihaa qalbigeeda inaanu xidhnay haddaanay ahaanin waymulikatuuna si ay u ahaatana aan u xidhnay min almu'miniina kuwa mu'miniinta mid ka mid ahee way sheegi lahayni wa qaalat waxay tidhi islaamkii liukhtihi inan a walaalayinoo laga tegay baa jirta maryan maaha hawl qaadani maryan iyo muuse inta u dhaxaysa zamaan cumraankunba cumraanka inaan kaaga ekaan wa qaalat waxay tidhi hooyadii waa muuse hooyadii liukhtihi muuse walaashii waxay ku tiri qusii raadi akanidaana wey qusi kasa yaqus waa raadgurida qusii raadi si odaynatay raadi ku yaradi way raadisay fabasurat way aragtay xaala kownihaa kaa'inatan xaal ay bihii bay aragtay can junubin xaal ay ka fog tahay ay xaala kownihaa kaa'inatan can baciid iyadoo ka fog ama mcuud bin cafa basirat waa aragtay bihi ba aragtay can junubin xaalay ka birisanta ila ka xaalay hadda can junub xaaladuu ka fogey bay qofkaa ilmahoodii ilaahay wuxuu diidayaa in naaska duu haweenay kalena naaskeedii inuu aqbalo walxaal bay aragtay hum ayagu laa yashcuruuna aanay dareensanayn uktu muusa inay tani tahay wsubxaanaka allahuma bixamdi washhadu an laa